رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllahuma wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى آlih وصaxbihi أجmaciin ama bacd baabu tacayun الturaabi lلtayamum duna baqiyaة اljaamidaat wuxuu baabu yahay tacayun الturaab carada caynoobideeda litayamumi ay u caynowdo gebagabaysiga duuna baqiyati aljaamidaat waxyaalaha kale ingegan sokodooda bimacnaa waxyaabaha ingegan ee kale inaan lagu gebagabaysan karin ee dhulka korkiisa yaalla laakiin carrada keliya lagu gabagabaysan karo oo iyadaasi ay khaas ku tahay gabagabaysiga taasaa baabu yahay waa meeshaa wuxuu doonayaa inuu ka hadlo ee shayga lagu gebagabaysanayaa muxuu yahay oo gabagabadu ku asaxayso ma wax kastoo dhulka korkiisa yaalla oo jaamida oo ingegan ayaa lagu gebagabaysan karaa sida uu ra'yi culimmada qaarkood ay qabaan uu yahay mise carrada waxaan ahayn laguma gebagabaysan karo sida ra'yi kale uu yahay isagu marka wuxuu marayaa sida ka muuqata tarjamada caradu inay keliya khaas ku tahay gebagabaysiga can caliyin karama allahu wajhahu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu wa waalihi wasalam rasuulku wuxuu yidhi ucطiitu waxaa lay siiyey maa lam yucطa waxaan la siinin axadun ruux oo min alanbiyaa'i nebiyada ka mida ah. yacni khaas bay ugu tahay waa nusirtu waxaa la iigu gargaaray birucbi argagax yacni cadowgaygu inay iga argagaxaan oo iga baqaan masiirata shahrin wan sida xadiidka kale jaabir iyo ku yimid yacni meel bil loo socdo markaan cadowgayga u jiro inay iga argagaxaan oo iga baqaan taas waa la iigu gargaaray wa uctiitu waxaa lay siiyey mafaatiixa alardi dhulka khasnadihiisa ama khasnadaha dhulka furayaashood bimacnaa waxaa laga wadaa khasnadaha oo yacni dowladihii jiray iyo nidaamyadii wagaa jiray kaydadkoodii khasnadahoodii wa summiitu waxaa laygu magacaabay axmedu axmedna waa laygu magacaabay oo magacaasi ambiyada kale ma aysan lahayn jucila waa la yeelay lii aniga waxaa la ii yeelay atturaabu carradii waxaa la iiga yeelay tahuuran mid wax daahirisa oo lagu tahaaro qaato wa jucilat waa la yeelay ummatii ummaddaydana waxaa la yeelay khayral umami ummadaha midda ugu khayr badan baa la yeelay arrimahaasoo dhan nebiyada lama siinina aniga khaas laygaga dhigay buu nebig sal lla alay slam rawaaha waxaa wariyey axmed wakadalika bayhaqina waa wariyey sheekh axmed saakir sanadkiisa xadiidka wuu saxiixinayaa laakiin asheekh albani caleyh raxmat ullah isagoo bayhaqi u tiiriya xadiidka baa wuxuu leeyahay sanadkiisa dacfi baa ku jira idiraabna waa ku jira oo uu caddeeyey alimaam ibnu abi xaatim laakiin xadiidku shawaahid buu leeyahy oo dhammaan qodobadaa uu tilmaamay midaan shaahid lahayn ma jiro saas daraaddeed xasan buu noqonaya xadiidku ujeeddada meesha loo keenay waxa weeye wa jucila liya turaabu tahuuran carradii waxaa layga dhigay mid wax daahirisaa la iiga dhigay marka waxa wax daahirinayo lagu gebagabaysanayo inay carra tahay buu xadiidku nasan uu caddeeyey oo sheegay halkaasaana laga deliishanayaa macnaha marka waxaan caro ahayn sida dhagaxa iyo geedaha iyo jaamidaadka kale ee dhulka korkiisa yaalla inaan lagu gebagabaysanaynin buu xadiidku tilmaamayaa bimafhuumihi wa jucilat liya turaabu waay halkaasaa laga qaadanaya wacan xudayfata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu yidhi fudilnaa waxaa nalagu fadilay cala annaasi dadka korkooda waxaa nalagaga fadilo oo nalagaga karaameeyey bihalaatin saddex arrimood saddex arrimood baa dheeraadna la siiyey oo dadka intooda kale aan la siinin way macnaa ummadaha kalea laga wadaa jucilat waa la yeelay sufuufunaa safafyaalkanaga ka sufuufi almalaa'ikati malaa'igta safafyaalkeedoo kalea la yeelay bimacnaa safafka aan salaada u taaganna sida safafka malaa'igtaoo kalea laga dhigay oo macnaheedu waxa weeye yutimuuna alwala falwal waay safafka malaa'igtu say u kala horaysay dhammaystiraan wayna isku dhegaan sidaasi ay malaa'igtu u safanayso baa inagana safafkeenni laga dhigay saas man waa yani waa waa waa manqaba wa wa jucilat waa la yeelay lana annaga alardu dhulkii waxaa looga dhigidhigay kullahaa dhammaanteed jucilat waa la yeelay lanaa annaga alardu kulluhaa dhammaanteed masjidan baa looga dhigay meelaan ku tukanno wa jucilat waxaa la yeelay turbatuha carradeedana waxaa la yeelay tahuuran yacni dhulka carradeeda waxaana looga yeelay tahuuran mid wax daahirisa idaa goortii lam najid aanaan helin almaa'a biyaha markaanaan helin mid wax daahirisoo lagu dahaaro qaatoo lagu gabagabaystaana looga dhigay rawaahu muslim baa wariyey wakadalika axmedna waa wariyey meesha xadiidka laga daliishanayo kii horuu la mid yahaye wa jucila turbatuha caraa la sheegay carro maadaama la sheegay iyadaa unbaa lagu gebagabaysan karaa waa sida macnaha waxa weeye u wata wey muxuu ahay xadiidka istidlaalku uu socdo wey axaadiistan waxaa deliishanaya oo qaba in carro mooye ayna wax kale asaxayn carro un lagu gabagabaysan karo waxaa sidaa ku tegay alimaamu shaafici iyo axmed iyo daawuudni daahiri oo waxay qabaan waxyaabaha kale dhulka korkiisa yaalla gebagabadu kuma asaxayso kuma boodhaysan kartid laakiin qasab waa inaad carro hesho xataa haddaad waxyaabaha kale ku gebagabaysanayso waa inay carra kaa soo raacdo oo gacanta wax soo raacaan darbi oo kale maalan haddaad ku gebagabaysanayso waxayna deliishanayaan axaadiistanoo turaabta sheegtay carrada sheegtay ayib waxaa sidaa ka gedisan abu xaniifa iyo malik awsaaci iyo thawri iyo a'imo kaleeto oo leh wax kastoo dhulka korkiisa yaalla waa lagu gebagabaysan karaa waxayna deliishanayaan axaadiistan soo marnay qaarna ay inoo imaan doonaan iyo muxuu ahaaye iyo qur'aanka kariimkaaba fatayamamuu saciidan ayiba kelimada saciidka waxay leeyihiin sida in badanoo luqawiyiinta ay marayaan kelimada saciidka waxaa la yidhaahdaa wax kastoo dhulka korkiisa yaalla dhulkaa lagu iطlaaqaa waxaa kalooy deliishanayaan axaadiista qaarka ku soo aroortay wa jucilat liya alardu tahuuran dhulkii oo dhan baa la sheegay iyo axaadiista saciidka sheegtay oo saciidku wixii dhulka korkiisa yaalloo dhan u yahay qur-aankuna saciid buu sheegay saciidkana wixii dhulka korkiisa yaallaa la yidhahda saas daraaddeed carro in lagu khasisaayey sax ma aha bay leeyihi haddaad dhagax ku tayamumto haddaad geed ku tayamumto waxa dhul korkiisa yaalloo dhan waa lagu gabagabaysan karaa bay leeyihi sidaasaa marka masalada laisugu khilaafsan yahay labada ra'yi ee aimadu ay xadii ay ka kala qabaan masalada waxaa xoog badan ra'yiga dhahaya wallahu aclam in lagu gebagabaysan karo wax kastoo dhulka korkiisa yaal maxaa yeelay magacaabista turaabta la magacaabay ma aha min baabi takhsiis ma aha ee waa min baab dikru bacdi ajza bacdi afraadi alcaam waay ah. caamka afraaddiisii qaar ka oo la sheegay un weeye takhsiis ma aha qolyaha qabaayo turaabta waxaana inaan lagu gebagabaysan karin baa waxay leeyihiin xadiidka turaabta sheegay wuxuu khasisayaa nusuusta saciidka ku soo arooray oo saciidku waa caan bay leeyihiin dhulka korkiisa oo dhan buu ka hadlayaa turaabka naskuna waa khaas yacni waxa weeye waxaa waajiba markaa in caamka lagu xambaaro khaaska korkiisa laakiin taa waxaa laga dooday ma aha takhsiis ma ahee saan haddaba sheegaynay waa dikru bacdi afraadi alcaam baa la yidhahda waxaana lagu kala gartaa ee waxay leeyihiin caradu waa uun saciidkii qaar ka midoo gooni loo magacaabay saciidka ka guda weyn saciidkii qaar ka mida unbuu naskani sheegay inay sidaa tahayna waxaa ku tusaya xukumka la siiyey turaabta iyo xukumka saciidka la siiyey waa isku mid oo labadoodaba in lagu gebagabaysan kara waa maadaama xukumka uu mid yahay waxaa saxa inay tahay min baab bacdi afraadi alcaam hadday takhsiis tahay xukumku waa kala bedelaan lahaa oo waxaa lagu yaqaanaa yacni caamka iyo takhsiiska iyo tacmiimka waxaa lagu yaqaanaa yacni caamka ayuu khaasku wuxuu ka saarayaa afraaddiisa qaar ka mid a ah. markaasuu wuxuu siinayaa xukumkii caamka xukum aan ahayn marka xukumku hadduu iskhilaafo waa baabu takhsiis xukumku hadduu isku mid yahayna waa dikru bacdi afraadi alcaam marka meeshan xukumki isma khilaafsana soo ma xukumku isma khilaafsana masaladu marka sidaasay sax ku tahay waa midda labaade istidlaalkoodu wuxuu noqonayaa jucilat liya turaabu tahuuran turaabka mafhuumkeeda waay waana mafhuumu laqab mafhuumu laqabna cinda aljamaahiir xujo ma ah calaa hada alasaas marka la fiiriyo waxay noqonaysaa qolada turaabta keliya ka dhigtay ra'yigoodu waa daciif waasawaabu waxa weeye wax kastoo dhulka korkiisa yaalla in lagu gebagabaysan karo waay sidaasay u xoog badan tahay masaladu waase masala khilaafiya baabu sifati tayamumi gebagabaysiga sifadiisiibuu baab u yahay ah, qaabkii loo gebagabaysan lahaa wixii lagu gebagabaysan lahaa la sheeg laakiin qaabkee loo gebagabaysanayaa can camaar ibnu yaasirin ana الnabiya sala اllahu alayhi waaalih wasalama qaala wuxuu yidhi fi tayamumi gabagabaysiga dhexdiisa waxa ahaaday darbatun dhufasho hal mar lagu dhufto darbatun dhufasho dhulka lagu dhufto lilwajhi darbadaasoo lilwajhi u sugnaatay wejiga walyadayni iyo labada gacmood rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey abu daawuuda iyo abu daawuud wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan ana nabiya sala allahu calayhi waaalihi wasalam amarahu inuu amray camaar bitayamumi gebagabaysi lilwajhi loo gebagabaysto walkafayni iyo labada kaf labada kaf yacni waa yacni qaybta hore gacanta waayo cumaacumta inta ka horaysa ayaa kafka la yidhaahdaa rawa waxaa wariyey atirmidiyu baa wa saxaxahu wuuna saxiixiyey daaraqutni iyo daarimiyina way soo saareen alimaamu daarimina wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix waxaa kaloo saxiixiyey eh, isxaaq ibnu rahawiya alimaamu tirmidi sida uu sheekhuba sheegay iyo sheekh albaaniba ayaa xadiidkan saxiixinaya ayb wuxuu sheegayaa xadiidku tayamumka waxa ee eh, loo yacani waxa weeyaan eh, dhulka labada gacmood ku dhufashadooda waa hal mar marinta meesha la marinayana halkaa mar ee eh, gacanta dhulka lagu dhuftay baa wejigana la marinaya labada gacmoodna la marinaya marinta labada gacmood la marinayana gacanta sida weysadoo kale ilaa xusulka lama gaadhsiinahayee kafka inta hore inta hore ee eh, xusulka inta ka horraysa ah waxaan dhihi lahaa mxuu ahaaye eh, cumcumta inta ka horraysae kafka la yidhaha intaa umbaa la marinaya intan umbaa la marin ee sida weysadoo kale hore looma gudbinayo xadiisku intaasuu sheegay wejiga iyo kafka iyo garaacista dhulka gacmaha lagu dhufanayo hal mar ah oon mar labaad lagu celinayn halkaa mar umbaana la wada marinaya wejiga iyo labada kaf sidaasuu xadiidku tilmaamaya waan camaarin radi allahu canhu camaar ibnu yaasir qaala wuxuu idhi ajnabtu waan falam usib ma aanan helin almaa'a biyihii ma aanan helin fatamacagtu waan gelgelimaystay fi saciidi carada ayo ama dhulka korkiisaan ku gelgelimaystay wa sallaytu waan tukaday bu yacni wuu junubay waa intaan taqriiban aynan barannin gebagabaysiga iyo qaabkiisa marka janaabaa ku dhacday kadibna wuu ijtihaaday a guud ahaan in la gebagabaysto wuu garanayaa laakiin kayfiyadii buusan garanayn waxoogaa marka wuxuu iska dhaadhiciyey hadday janaaba kugu dhacdo biyaha soo jidhka in la wada gaadhsiiye ma ahaan jir markaad qabaysanayso gebagabaduna maxay beddel ka tahay biyihii sidaas daraaddeed carraduna waa inay jidhka wada gaadho ah. markaasuu gelgelimaystay oo yaani waxa weeye dhulka uu si jidhka uu wada gaadhsiiyo carrada u wada gaadhsiiyo macnaha ayib fatamacagtu waan gelgelimaystay buu idhi fi saciidi carrada ama dhulka korkiisaan ku gelgelimaystay wa sallaytu waan tukaday buuri fadakartu waan sheegay daalika arrinkaa linabiyi nebigaan u sheegay sal alla alay wasalam fa qaala markaasaa wuxuu yidhi innamaa kaana waxaa ahaa yakfiika mid kugu filan haakadaa sidaas sidan unbaa kugu fileed oo see ah wa daraba wuu garaacay annabiyu sal alla alay wasalam bikafayhi labadiisa kaf labadiisa sacab ayuu wuxuu ku garaacay alarda dhulka wa nafakha wuuna afuufay fiihimaa dhexdooduu afuufay yacni intuu dhulka saa ugu dhuftay ayuu soo qaaday markaasuu wuu afuufay ah. yani afuufkaasi macnihiisu waxa weeye busta faraha badan iyo carrada badan ee soo raacday ayuu ka fududaynaya afuufkaasi macnaha saas weyaan wa nafakha wuu afuufay fiihimaa dhexdooda uma kadibna masaxa wuu masaxay bihima labadooda wajha wajigiisu ku masaxay wa kaffayhi iyo labadiisa kaf ah, qaybta hore gacanta muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim iyo axmed baa wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan innamaa kaana inuu nebigu ku yidhi camaar innamaa kaana waxaa ahaa yakfiika mid ay mid kugu filan an tadriba inaad dhufato bikaffayka labadaada kaf labadaada sacab fi turaabi carrada inaad ku dhufato uma kadibna tanfukha inaad afuufto fiihimaa dhexdooda inaad afuufto si carrada aad isaga kala yarayso uma kadibna tamsaxa inaad masaxdo bihimaa labadooda wajhaka inaad ku masaxdo wa kaffayka ila arusqayni ilaa laga gaado ee muxuu ahaaye cumacumta laga gaadho rusqiga waa mifsalu lkaf waayo kafku meesha uu ka laabmo waayo macnaha meesha uu ka kala baxo ayaa la yidhahdaa macnaha oo dhudhunka gacanta dhudhunkeeda iyo ee muxuu ahaaye iyo qaybteeda hore meesha iska galaan halkaasaa la rusqiga macnaha ila rusqayni laga gaadho rawa waxaa wariyey addaara qutniyu baa wariyey ayb qaybta hore wey qaybta saxiixaynku ay wariyeen waase isku macno wey macnaha leanna kafka waxaa loo yaqaanaa meesha ay yacni gacantu ka laabanto wixii ka horreeyaa kafka la yidhahda marka ila rusqaynigu waa uun tafsiir wey macnaha xadiisku kii hore kan waa isku mid marka ayb wuxuu yidhi marka fiihi adi wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan daliilun a waxaa ku sugan daliil calaa ana atartiiba tartiibinta fii tayamumi اljunubi ninka janaabadu ku dhacday gebagabaysigiisa inuu tartiibiyo oo wejiga hormariyo kadibna gacmaha dambaysiiyo laa yajibu inuusan waajibayn waxaan xadiidka ka fahanay buu leeyahay oon ka qaadanay tartiibka ninka janaabo ka gebagabaysanaya tartiibku inuusan waajib ku ahayn oo tartiibka maxaa laga wadaa tartiibku waxa weeyaan labada xubneed ee la masaxayo wejiga iyo kafaynka inaad kala hormarisood wejiga hormariso kadibna kafaynka dambaysiiso waajib maaha haddaad doonto waxaad masixi kartaa marka hore kafaynka markaa kadibna wejigaad ka dambaysiin kartaa haddaad rabtana wejigaad ka bilaabi kafaynkana waad dambaysiin tartiibku marka waajib inuusan ahayn buu kutusi u leh xadiidku ayb masaladan laba meelood baa la yskaga khilaafsan yahay meesha koobaadi waxa waaye dhufashada lagu dhufanayo dhulka ee la soo qaadayo ee dhulka la saarayo dhufashadaasi ma laba goor baa lagu dhufan oo dhulka gacanta la saari mise hal mar basaa la saaraya xadiidkan camaar oo qaabka gebagabaysiga asalka u ah waana xadiidka ugu xoog badan axaadiista ku soo aroortay masalada xadiidka camaar wuxuu tilmaamayaa dhufashadu waa hal mar waa hal mar mar labaad lagu celin maayo waxaa kaloo uu tilmaamayaa halkaa mareed ku dhufatay baad wejigana ku masaxaysaa gacantana kafka unbaa la masixi mooye dhudhunka iyo ilaa xusulka laga gaadho lama masaxo taa weysadaa iska leh laakiin kafka keliya la masaxaya labadaa mas'ale ayuu xadiidka camaar faa'ideeyey sidaana waxaa qaba hal mar inay dhufashadu tahay masixidduna inay tahay ilaa kafka keliyatee gacanta la wada masaxaynin sidaasi waxaa qaba aa'ifa min ahlilcilmi baa qaba sida alimaamu alawsaaci axmed ibnu xambal isxaaq ibnu rahwiya ibnulmundir shawkani iyo caammatu ahli lxadiid culimmada xadiidka badankood sidaasay qabaan waana madhabka uu xoojinaya alxaafid ibnu xajar caleyh raxmat maxaa yeelay xadiidku saasay ku asaxday xadiidta sugan hal mar inay dhufashadu tahay masaxuna inuu kafka yahay sidaasay sugaysa ayib wixii intaa ka soo hadhay oo dhufashadu inay laba goor tahay masaxa gacanta la masaxayana ilaa xusulka in la gaadhsiinayo sidii weysadoo kale axaadiista ku soo aroortay ma sugna madhabkaana waxaa qaba oo ku tegay alimaamu shaafici iyo hayrkii waxayna deliishadaan xadiidka cabdillaahi bni cumar ee yidhi attayamumu darbataan darbatun lilwajhi wa darbatun lilyadayni ila almirfaqayn yacni tayamumku waa laba dhufasho dhulka lagu dhufanayo labadaa dhufo dhufasho midna wejigaa leh midna labada gacmood baa leh ilaa xusullada laga gaadho xadiidka cabdillaahi bni cumar bay deliishadeen shaaficiyada iyo inta la mid ah xadiidkuna xadiid sugan maaha daaraqudni waa soo saariyay keyrkii waana xadiid daciif oo muxuu ahaayey yani yaxya alqataan iyo ibnu maciin iyo ibnu xajar iyo laba ciluu leeyahay ay ku daciifinayaan waa mawquuf horta sida raajixa cabdilaahi ibni cumar ra'yigiisa wey ee xadiis marfuucoo nebiga gaadhsiisan maaha waa midda labaadee sanadkiisu waa daciif sidaas daraaddeed ma sugna xadiidkaas waana xadiidka madhabka shaafici uu ku dhisan yahay iyo madaahib kaleetoo la mid ah maadaama wax xadiidoo ku asaxay uusan jirin xadiidku wuxuu ku asaxay hal darbo oo wejiga iyo kafaynka la masaxayo bas sidaasaana sax wixii sidaa ka gedisan waa xadiiaan sugnayn oo daciifa iyo madhab daciifa wey maanaa masaladan uu sheekhu tilmaamay oo tartiibku inuusan laazim ahaynna ayadana waa madhabu taa'ifa min alculamaa oo waxay leeyihiin wejiga hadii la hormariyana dhib ma kafaynka masaxooda haddii la hormariyana dhib male bay leeyihiin baabu man tayamama ciddii gebagabaysatay baabu yahay fii awali lwaqti waqtiga bilowgiisa salaada wakhtigeeda awalkiisa ka gebagabaystay oo wasallaa tukaday uma kadibna wajada helay almaa biyihi fi lwaqti waqtiga dhexdiisa helay aayadda qur-aanka muxuu ahaay famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum soo maahayn aydi bay cabirtay eydina gacantaa la dhahaa eydida waa mutlaq ma xadidna marka gacan baa la yidhi waa xaggee ma ilaa garabkaa la masaxayaa ma ilaa xusulkaa la masaxayaa inta way suroobi kartaa ma ilaa kafkaa la masaxayaa kulli gacan baa la wada dhahaa xadiidkaa marka fasiray oo xadiidka camaar baa qayday aydiikum oo aayadda ku timid in laga wado kafka iyo gacanta qaybteeda hore xadiiskaa fasiray muhimmadda nebiguna sidaas leh salawatu rabbi wasalamu caleyh wixii ilaahay muxuu ahaay qur-aanka loogu soo dhiibayba muhimmaddiisu waxay ahayd inuu qur'aanka fasiro oo ujeeddada laga leeyahay aayaddan inuu caddeeyo marka sidaas way macnaha ayb baabu man tayamama fii awali lwaqti ruux gebagabaystay wakhtiga bilowgiisa salaada wakhtigeedii ayuu bilowga ka gebagab markii wakhtigu soo galayba waa gebagabaystay wa sallaa waana tukaday uma kadibna wajada wuxuu helay almaaa biyihii buu helay filwaqti wakhtigii salaadoon bixin buu biyihii helay muxuu samaynaya salaaddiima soo celinaya mise soo celin maayo can caطaa ibni yasaarin can abi saciidin alkhudri qaala wuxuu uhi kharaja waxaa baxay rajulaani laba nin fii safarin socdaal dhexdii bay ku baxeen faxadarat waxaa soo xaadirtay alsalaatu salaaddii baa ku timid walxaal laysa uusan ahaanin macahumaa la jirankooda maaun wax biyaa ayagoo ayna wadanin ayay salaaddii ku timid waana socoto way gebagabaysteen saciidan bay ku gabagabaysteen tayiban oo wanaagsan oo daahir ah. fa sallayaa way tukadeen uma kadibna wajadaa waxay heleen almaaa biyihii bay heleen filwaqti salaada wakhtigeedii oon dhammaanin waqtigii salaadoo welig jooga ayay biyihii heleen fa acaada wuu soo celiyey axaduhumaa midkood alwuduu'a waysadii weyse qaadadkii wasalaata iyo salaadiiba wuu soo celiyey markay biyihii heleen midkood waaga waa weysaystay salaaddiina dibu ugu noqday waa soo celiyey walam yucid muuna soo celina alaakharu ka kalena ma soo celinin kii labaadna war salaaddii laygu lahaa waan tukadee biyahana waxba igama gelin salaaddii haddaan tukaday waajibkii waa iga dhacay waxba ku noqon maayo buui salaaddiisii sidii buu faraha uga qaaday ayb uma kadibna atayaa waxay u yimaadeen rasuulallahi bay u yimaadeen sal lay waslam fadakaraa way sheegeen dalika arrinkaa lahu nabiga u sheegay tanaana qabsatayoo iskhilaafnay ha kana salaaddii wuu soo celiyo weysadii kana salaaddii sidii buu uga tegey oo u daystay manaa ma ku noqonin ayb faqaala markaasaa wuxuu idhi nabigu sal ly slam liladii kii wuxuu ku yidhi lam yucid aan salaada soo celinin inkii aan salaada ku noqonina sidii isaga daayay nabigu wuxuu ku yidhi sal lay slam asabta sunna dariiqii saxad ahayd baad asiibtay wa ajza'adka wayna guday salaatuka salaadaadiina waa gudday ah, salaadaadiina waa kaa guddo waajibkii waa kaa dhacay sunnadii iyo dariiqii saxda ahaana waad asiibtay baa wa qaala wuxuu idhi liladii tawada'a weysaystay oo wa acaada salaada soo celiyey kaana nebigu wuxuu ku yidhi sal lla alay slam lakal ajru ajir baa kuu sugnaaday maratayni laba goor laba goor baad ajir leedahay leanna laba salaadood buu tukaday sooma oo ijtihaad uu ku tukaday rawa waxaa wariyey xadiidka annasaa'iy baa wariyay wa abu daawuud wa hada kani lafduhu waa lafdiga abu daawuud wey xadiidku waa xadiis saxiix waxaa saxiixiyey xaakim calaa sharti shaykhayn dahabi baa ku waafaqay kadalika alxaafid ibnu sakan baa saxiixiyey sheekh albani imaam nawowina waa xoojinaya xadiidka manaa waa sugay waqad rawayaahu way wariyeen buu ihi sheekh waqad rawayaahu xadiidkan way wariyeen nasaa-i iyo abu daawuud waaye ayb can cataa bay ka wariyeen can cataa ibnu yasaar waqad rawayaahu aydan can cataa ibnu yasaar bay ka wariyeen can nabiy sal lla lay slam mursalan asagoo xadiidkan aan saxaabiga la sheegin ah, yacni dariiq kaleu ku oo mursaloo taabicigu uu toos nabiga uga warinaya sal lay slam sanadkiisa waa daciif markuu mursalka yahay oo abu cabdilaahi nin la yidhahdoon la garanaynin baa ku jira wa kadalika ibnu ku jira cabdullahi ibnu oo sayi lxifdi ah sidaas daraaddeed markuu mursal yahay waa daciif sanadkiisu markuu yahay musnad ama mawsuul uu yahay buu xadiidku sugan yahay xadiidku muxuu inoo faa'iideeyey labada nin ee ninna uu salaadiiyo weysadiiba soo celiyey ninna uusan soo celinin laba jawaabood baa la kala siiyey ninna waxaa la yidhi laba ajir baad leedahay ninna waxaa la yidhi sunnadii baad asiibtay salaadaadiina waa guday koodee baa saxsan marka ya war ninka labada ajir dhah ya maya ninka kala saxsan a ninka sunnada asiibay salaadihiisiina ay asaxday baa sax ah labadooda way ijtihaadeen laakiin ninkan labada ajir la siiyey maxaa lagu siiyey wa ya laba waxaa lagu siiyey ijtihaadkaa lagu siiyey tii horena wuu tukaday tan dambena wuxuu ku tukaday malaha tii hore ma asixine ijtihaad iyo dadaal baa u geeyo sidaasuu ku tukaday maadaama uu ijtihaaday ijtihaadkiisii buu ajirka labaad ku leeyahy ida ijtahada alxaakimu fa akhطa'a maxaayad falahu ajrun marka ajrulijtihaad weeye kan dambe ajirka horena waa salaaddii horee saxda ahayd ajirkeedii waay amaa ninka dariiqa saxda asiibay waa ninkan salaadii weysadii midna ku noqonin waay ninkaasaa asiibay macnaha oo masalada helay waxay ina tusi marka marba haddaad salaaddii aad tukato oo aad ka baxdo biyana markaa kadib aad hesho biyahaa dambeed heshay salaadaha soo socdo unbay kaa anfici mooye salaadii horee tukatay waa siday ku tagtay wa xataa wakhtigiioo joogaba biyahaasi aad heshid sidaasuu xadiidku tusayaa waxaana sidaas qaba a'immada abu xaniifa shaafici maalik iyo axmed saas way macnaha inaan la soo celinaynin oo ay sidaa salaadaasi ku soconayso macnaha bacdulculamaa ba waxay lein waa la soo celinaya lakiin waa ra'yi laga xoog badan yahy ayib taa waxaa kaloo iyadana xaalad kaloo la isweydiinaya markuu gebagabaystay intuusan salaadiiba gelin wuu gebagabaystay salaadiisa weli muusan gelin markaasuu biyo helay muxuu samaynaya cinda aljamaahiir waxay leeyihiin markaa wuu weysaysan maxaa yeele salaad ma tukanin soo ma wuu weysaysan oo weysadaasuu salaadda ku tukan amaa gabagabaysigiisii hadda intuusan salaadba ku tukanin baa waxaa yimid biyihii baa yimid a oo waxay ku fadhidaa marka xadiiskaynu soo marnay oo faida wajada almaa falyattaqi illaaha walyamasa basharatahu somaynaa soo mar markuu biyo helo jidhkiisa ha taabsiiyo marka biyihii baad heshay salaaddii ka hor waa inaad tayamumku buro markaa oo markaasi aad weysiisato waa sidaasay u badan xaalad kalena waxay tahay iyadana adoo salaada dhexdeedii ku jira waad gebagabaysatay salaaddii baad gashay intaadan ka bixin oo dhexdeeda ku jirto bayba biyihii yimaadeen ood biyihii heshay taana maxaa la samaynayaa war taas waa isku khilaafsan yihin ayib qolyo waxay leeyihiin salaadda wuu ka baxayaa markaasuu weysaysan salaadana wuu ku noqon salaaddaa uu ku jiro gabagabaysigeedu waa burayaa iyadiina waa buraysa maadaama biyihii la helay sidaana waxaa qaba alimaam abu xaniifa awsaaci iyo thawri iyo muzani ayaa qaba amaa malik iyo daawuud iyo yani waxa weeye shaafici iyo waxay qabaan ma ahe ee muxuu ahaayey e, waxaan dhihi lahaa maalig iyo daawuud iyagu waxay qabaan salaadda laso muxuu ahaay laga bixi maayo dahaaro saxaad salaadan ku gashay bay leeyihi haddaad dahaaro saxa ku gashayna muxuu ahaayey salaaddii waa inaad dhammaystirato haddaad salaadaadii dhammaystiratana ku noqon maysid halkaasay maraya salaadduna waa sax gabagabaysiguna waa sax halkaasay mareen masladaas markaa masale khilaafiya adiga sida ixtiyaadku ku jiro xadiiskan soo marnay oo ahaa markaad biyo hesho taabsii jidhkaaga oo weyse hadday tahayna ku weysayso hadday qabays tahayna ku qabayso xadiidka cumuumkiisu wuxuu ku tusayaa xaalad kasta ood biyaha hesho inay ay tahay inaad biyaha isticmaasho ama salaad ku jir ama salaada ka hor hel ama salaada kadib hel itlaaqiisu wuxuu ku tusayaa xaalad kastood biyaha hesho inaad tayamumkii ka baxayso ood biyaha isticmaalayso ayib xadiidkan abu saciid baa marka hal xaalo soo saaray hal suuruu soo saaray oo ah haddii ay biyuhu yimaadaan salaada kadib soo ma kaasi waxa weeyaan ku noqon maysid oo xadiidkanaa caddeeyey laakiin salaaddii dhexdeeda ama salaaddii ka hor haddaad biyaha hesho waxaa ku fadhiya iطlaaqa xadiidka dhahaya falyamissa basharatahu sidaas daraaddeed ixtiyaadkuna saasuu ku jira salaada dhexeeda haddaad hesho ama ka hor aad hesho waa inaad weysaysato gebagabadiina meesha ka baxdo salaadana aad tukato waa amaa salaaddii oo tukatood ka baxday haddaad biyihii hesho xadiidkana markaa ku fadhiya suuradaasoo lagu noqon maayo sidaasay sax ku tahay macnaha ayb baabu buطlaani tayamumi gebagabaysiga buridiisuu yuu baab u yahay biwujudaani اlmaa'i biyaha helidooda uu ku burayo fi salaati salaada dhexeeda biyaha lagu helo wa hayriha iyo salaada kayrkeed lagu helo waa masaladan hadda ka hadlaynayo gebagabaysigii inuu burayo boodhaysigii inuu burayo oo uu ku burayo biyo haddaad hesho salaada dhexdeeda adoo ku jirana aad hesho ama salaada dhexeeda kayrkeedba aad hesho ama salaadaad ku jirtaa ama salaaddiiba maadan gelin haddaabaad biyihii hesho gebagabaysigaagi waa buraya can abi darin radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu alayhi waaalih wasalama qaala wuxuu uhi ina asaciida saciidka oo waxaa dhulka korkiisa ah tahuuru lmuslimi ruuxa muslimka yani waxa weeyaan midkii daahirinaya waa yani muahiru lmuslim waa muslimka midkii daahirinayo uu ku dahaaro qaadanaya wey in lam yajid yuusan helinba almaaa biyihii yuusan helinba cashra siniina toban sanaba yuusan biyo helin yani waxa weye saciidkaa unbuu isticmaalay faidaa goortii wajada uu helo almaaa biyaha markuu helo falyumisahu ha taabsiiyo basharatahu jidhkiisa ha taabsiiyo faina dalika kaa ayaa khayrun u khayr badan mar alla markuu biyaha helo jidhkiisa ha taabsiiyo hadduu janaabo qabay markaa ha qabaysto hadduu horay u gebagabaystay ha weysaysto ayb rawa waxaa wariyey axmedu axmed wtirmidiyu wasaxaxa wuu saxiixiyey kadalika waxaa soo saaray xadiidka abu daawuud iyo nasaa-i ayb waana xadiis saxiixa w waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan daara quطni xaakim dahabi abulxasan bnu qaطaan sheekh albani waana soo marnay xadiiskan horaan usoo ayaa marka waxaa loo deliishanaya waataan hadda soo tilmaanay laba xaaladoodba in gebagabaysugaagu burayo haddaad intaad gebagabaysatay aadan weli salaaddii tukanin waa burayaa haddaad intaad gebagabaysatay aad salaaddii ku jirtana waa burayaa hal suuraa soo hadhay soo ma haddii intaad gebagabaysatay salaaddiina aad ka baxday taas waxaa ka hadlay xadiidkii abi sacuuda ka horreeyey baa suuradaa la baxay labada suure ee kale oo dhan waxay soo galayaan falyumisahu basharatahu faida wajada almaaa falyumisahu basharatahu marka waa inuu salaaddii ka baxo hadduu ku jiray hadduusan gelinna waa inuu gebagabaysigii buro labadaba waa inuu weysaysto way macanaa hadduu janaabo qabayna waa inuu qabaysto saasaa laga qaadanaya xadiidka itlaaqiisa yacni waxa weeyaan saddexdaa suuro un noqonaysaa macnaha baabu salaati salaaddii buu baab yahay bihayri maa'in walaa turaabin biyo iyo caro la'aan la tukado cinda daruurati daruurada agteeda a ah, bimacnaa waxa weeye biyo ma haysa carrana ma haysa salaadiina waa ku haysaa waad ku qasban tahay marka daruuraa jirta maxaa samayna marka ma tukanay mise waad iska dhaafi a ah, sida soomaalidu tidhahdo waan qallayn doonaa dib miyaad iska gadaynaysa mise salaadda waa tukan xataa waxba gebagabana aada weydid carana waa waxaad ku gebagabaysato biyana waa waxaa loo yaqaanaa masaladan faaqidu aahurayn baa loo yaqaanaa faaqidu ahurayn labadii shay ee wax daahirin lahaa labadaba waa la'yahay biyana ma hayo saciidkiina ma hayo ayb can caaishata radi allahu canha annahaa iyadu way caariyeysatay min asmaaa asmaa binti abi bakar oo walaasheeda waxay ka caariyeysatay qilaadatan bay ka caariyeysatay yacni kuul kuusha oo macnaha ay dumarku ay gashan jireen man fahalakat a way halaagsantay fahalakata waxaa laga wada bimacnaa way luntay waay a socdaal baa lahaa safar baa lahaayo way ka luntay caaisha radi allahu canha intay bannaanka u yara baxday bay yyyyyay ka luntay qoortay ka luntay yani ka go'day fa bacaa diray rasuulu lahi sal lay rasuulku wuxuu diray rijaalan rag buu diray fii talabiha kuushii raadinteeda ayuu rag u diray balaa la soo goobo fawajaduuha way heleen faadrakathum salaatu salaadii baa ku timid walxaal laysa uusan ahaanin macahum la jirankooda maaun wax biyaa meeshii bay ku yara intii kuushii la raadinayo markaasay meeshii salaadu ku qabatay waana meel biya la'aan ah ayb fa salluu markaasay tukadeen bikayri wuduu'in wayse qaad la'aan iyagoon weyse qabin bay iska tukadeen gebagabaysiguna maba soo deginba keliya in la weyse qaadaa jirta markaa aayaadka gabagabaysiga ka hadlaya weli qur-aanka maba imaanin maba soo deginba ayb fasalluu way tukadeen biqayri wuduu'in wayse qaad la'aan bay tukadeenoo way iska tukadeen falamaa ataw markay yimaadeen rasuulallahi u yimaadeen sala allahu calayhi waalihi wasalam ayay shakow sheegteen daalika arrinkaa ilayhi isagay u sheegeen waxay rasuulillahi tanaa nugu dhacday waana iska tukannay fa anzala allahu allah wuxuu soo dejiyey caza wajalla aayata tayamum aayadda gebagabaysigaa markaa soo degtay ah, fain lam tajiduu maaan fatayamamuu saciidan ayiba markaasay soo tegaysaaba rawa waxaa wariyey aljamaacatu baa warisay ila tirmidiya tirmid mooye ayib meeshan xadiidku keliya wuxuu ka hadlayaa dad eh, weyse qaadadku biyo in lagu weyse qaata ay mashruuc u ahayd biyihii markay waayeenna iska tukaday ayib waxaa la ah dad weyse qaadad iyo gabagabaysigu labaduba ay mashruuc u yihiin labadiibana waayey waa isku mid soo ma hadday biyo keliyata inaad ku gabagabaysato inaad ku weysaysato laguu ogolaa ood biyihii weyday iyo haddii laguu ogolaa inaad biyo ku weysaysato haddaad weydana aad gabagabaysato labadiibana aada isla weydo soo isku mid ma a yacni faaqidu اطahuur almucayan iyo faaqidu طahuurayn waa isku mid way tukadeen marka hadday sidaa ku tukadeen waxaa la mid ah ruuxa labadii daahirin lahaaba markii gebagabaysiga la jideeyey kadib caradi wuxuu ku gebagabaysan lahaaba waaye biyihiina waaye muxuu samaynayaa waa waa tukanaya saas wey macnaa leanna saxaabadu way tukadeen sidaa hadday ku tukadeenoo nebiga u sheegeenna aayaddii gebagabaysiga unbaa soo degtay salaaddii soo celiya lama dhihin dib u tukadana lama dhihin saas way macnaa leanna masaladaasi waxay ku fadhidaa oo ay salka ku haysaa muxuu ahaayey laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha adiga waajibka ku saaran marka wixii aad tabartaadeed kari karto unbaad kala imaan xadiiskii aan soo marnay xali darsigeenna u dambeeyey idaa amartukum biamrin faatuu minhum ma staactum faatuu minhu ma staactum inta karaanku waa intaa waxba ma hayo wuxuu ku dahaaro qaato ma hayo sidaa ilahay ku caabud salaadii ma dhacayso way macana salaadii ma ay dhacayso sidaana waxaa qaba inuu ruuxu iska tukanayo waxaa qaba alimaamu shaafici iyo axmed iyo jumhuuru lmuxadisiin iyo akaru asxaabi maalik baa qaba oo waxay leeyihiin saasuu ku tukan sidaa hadduu ku tukadana waxay leeyihiin axmed iyo musani iyo ibnu mundir waxay leeyihiin ma soo celinayo shaafici baa meeshaa khilaafsanoo wuxuu leeyahy wuu soo celin ah, asxaabtiisuna saasay in badan mareen laakiin sida sawaabka la soo celin maayo maxaa yeelay allah tabaaraka watacaala addoonkiisa intuu ku kalifay hadduu la yimaado mar labaad laguma laazimiyo intii tabartiisa wuu sameeyey saas way macanaha qolyaha waxay qabaan ma tukanaya dib buu ka tukan doonaa saas way oo maalik abu xaniifihi waxay qabaan ma tukanayo maxaa ruuxan wayse qabin oon gebagabaysi qabin oon daahirba ahayn ilaahay inuu hor istaago maya bay leeyihin markaasay laakiin waa ra'yi tabar daran wey ra'yiga isaga maxaa yeelay salaadu wakti bay leedahay waa cibaado wakti leh wakhtigeedana kama dib dhacdo dib baan ka qalaynayaa iyo dib baan kala imaanayaa ma soconayso waa inaad wakhtigeeda xaaladda ku haysataad ku tukato way macnaha iskaba dhaaf waysaan haynin iyo gabagabaysi baana haynin xataa haddaad adoo wada dhan kulligaa wada nijaaso tahay dharkaagu waa nijaas oo adigu nijaasaa tahay oo meesha aad ku tukanayso waa nijaas xabsi baad ku jirtaa kulli wada nijaasaa tahay maxaad samaynaya tuko sidaas ku tuko soo caqligaagii iyo garaadkaagii ma joog salaaddu kaa dhici mayso salaaddu waxay wujuubkeedu dhacayaa hal mar oo keliya ibn aadamku intuu nool yahay waa marka uu dareenkiisu tago haddii dareenku tago hadda markaas waxa weeyaan caqliga iyo garashadu waa manaatu takaaliif hadduu dhaco takaaliiftii ruuxu waa ka dhacday yacani hadduu daoobo cantataboo kale hadduu ruuxu waasho hadduu muxuu yahay maalan nacas aan caqliba la siinin uu yahay takaaliifta dhan baa ka dhacaysa iyo waajibaadka amaa inta caqligaagu joogo waysaan waaye iyo nijaasaan ahay iyo ma soconayso saas man ayb waa taariku salaadku miduu ku marmarsoon jira wey mana war tuka marka la yidhahdo marada iga nijaasa budhi jir ah. war maradu nijaasa ahaato tuko daahir raadso haddaad weyda soomaa ku tuko saas wey man abwaab lxaydi xaydka baababkiisiibuu baab u yahay wax weeyaan xaydku waa dhiigga caadada ah ee sida muxuu ahaayey sida joogtada dumarka muxuu ahay joogtadaana dhihina sida macnaha muxuu ahaayey marmarka ah ee muxuu ahaayey xilligiiba bishiiba mar ama ka yar ama ka badan imaanaya haddana go baabu binaa'i almuctaadati haweenaydii caadada lahayd dhisideeduu baab u yahay idaa goortii istuxiidat la dhabar furo ama la dhiig furo calaa caadatihaa caadadeeda korkeeda inay ku dhisto wuxuu inooga bilaabay xaydkii muusan ka bilaabine istixaadadii buu ka bilaabay xaydku waa dhiiggaa aan tilmaanayoo xillina imaanaya si caadi u imaanaya wakhtiyo imaanaya marna go'ay dhiig kalaa jiroo istixaado la yidhahdo istixaadadana waa kaan soo sheegnayo waa dhiig inta badan xidid furan buu ku yimaadaa xidid furmay kan caadadu wuxuu ka yimaadaa minka ama makaanka dumarka salkiisuu ka yimaadaa asalkiisuna waxa weeyaan waa ukuntii oo burburtay waay saan horeyba usoo sheegnay ukuntu markay samaysanto hadday hesho xayawaankii minawiga ahaa oo markaa ay isla falgalaan marka yacni wax bacrimiya hadday hesho ilmay markaa isu beddelaysa markay diyaar noqoto wax bacrimiya hadday weydana markaa way burburaysaa markaasaa waxay noqonaysaa dhiig bay noqonaysaa haddana muddo markay joogtay samaysmaysaa kaasi marka waa dhiigga xaydka la yidhaahdo waa wakhti buu yimaadaa waqtina waa go'a meeshuu ka yimaadana waa meel khaasoo minka salkiisu ka soo baxa amaa dhiiggan istixaadada la yidhaahda dhiig furanka la dhaho asagu xidid furmay waay xidid caadil ay dhahaan caadil baa la dhahaa oo minka afkiisa soke ku yaalla ayaa furma xididkaasi markuu furno isagaasaa marka dhiiggaasi ka socdaa marka isku meella kama yimaadaan isku sifaadna maaha labadaa dhiig markay haweenta marka ku dhaco dhiig furanku markuu ku dhaco dhiiggaa furmay mar walba isagu waa joogaa xilli walba waa socdaa mar ha yaraado mar ha bato waa socdaa dhiiggaasi isagoo socda waa waxaa imaanaya kii caadada ahaa marka say ku kala saari waayo labadii dhiig axkaamtoodu waa kala duwanta mid la tukan mayso oo la soomi mayso oo ninkeedu ugu galmoon maayo axkaam buu leeyahay midna isagoo hayay tukan oo ay soomi oo ninku u galmoon wixiina meel bay ka wada imaanayaan hal mar bayna wada socdaan see loo kala saari way marka see bay haweentu u kala saari xaaladaha marka loo samaynayaa say ku kala saari lahaydoo baabka ugu horreeya wuxuu inoo baabeeyey haweenaydu hadday caado lahayd dhiig furankani wuxuu ku dhacay markii hore waxaa u horreeyey dhiigga xaydka iyadoo dhiiggii xaydkii baratay oo wakhtiyaduu ka yimaado iyo wakhtiyaduu ka go'o caado leh ayaa dhabar furanka iyo dhiig furanku ku dhacay maxay samaynaysaa marka taas caadadii ay lahaan jirtay bay wax ku dhisaysaa marka intuusan dhiig furanku ku dhicin wakhtiyadii caadadu ka imaan jirtay markay joogto waxay iska soo qaadaysaa ina inay xayd iyo caadadii ku dhacday wakhtiyadaa markay dhaaftana dhiigga ka socda waa dhiiggii markaa dhiig furanka sidaasay u dhaqmiyo waxay ku dhisaysaa caadaday lahaan jirtay bay ku soconaysaa macnaha wuxuu marka binaa'u lmuctaadati tii caadada lahayd dhisideeda idastuxiidat markii la dhiig furo ama la dhabar furo calaa caadatiha caadadii ay lahaan jirtay ay wax ku dhisto caadadii hore ee xaydku ka imaan jiray iyo wakhtiyadiis can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tihi qaalad waxay tihi faatimatu bintu abi xubaysh lirasuuli llahi waxay ku tihi sal lla alay wasalam innii anigu imra'atun haweenay baanahay ustaxaadu waawaa lay dhiig furaa oo falaa athuru ma daahir noqdo yacni dhiiggu igamaba go'aba afa adacu ma ka tagaa asalaata salaadda ma marba hadu socdoba yaani kii caadadii marka waxa isaga khaldamay iyo kii dhiig furanka faqaala rasuulu lahi sal lay slm rsulku wuxuu uhi inamaa daliki kaasi cirqun waa uun xidid kaa uun mar walba kaa socdae dhiig furanka waa uun xidid go'ay walaysa mana uusan ahanin bilxaydati xaydkii iyo caadadii ma aha salaada looga tegi jiray ee faidaa goortii aqbalad ay soo qaabisho alxaydatu caadadaadii xaydkii aad lahaan jirtay markuu soo qaabilo see buu kusoo qaabilayaa bimacnaa maalmihii ay kugu dhici jirtay markay timaado soo qaabisho fatrukii ka tag asalaata salaadda ka tag fa idaa goortii dahaba uu tago qadruhaa xaydadaadii qadarkeedii iyo qiyaastii maalmahay ku hayn jirtay markay tagtoy dhammaatana faqsilii dhaq canki xaggaaga addama dhiigga ka dhaq ka qabaysa way macnaha oo wasallii tuko rawaha waxaa wariyay albukhaariyu wannasaa'iyu wa daawuud gabadhaa marka waxaa lagu yidhi yacni maalan toddoba beri bay caadadu ku dhex jirtay toddobada beriya bisha u horraysa bay caadada ku dhici jirtay saddex iyo labaatan ama labaiyo labaatan berina daahir bay ahaan jirtay ayadoo sidaasa ayaa dhiig furan ku dhacay waxaa la leeyahay marka bil kasta toddobada beriya u horrayseed caadada lahaan jirtay markay timaado waxaad iska soo qaadaysaa inaad caado qabto daahir baa dhiigga intaa kadib socdaana waa dhiiggii dhiig furankae waad la tukan waad la soomi ninkaaga wuu kuu galmoon wahaakada haweenaydaa marka waxaa loo celiyey caadaday lahaan jirtay baa loo celiyey waase haweenay garanaysa caadadeedii oo caada lahaan jirtay manaa wa fii riwaayatin waxaa ku sugan oo liljamaacati u sugnaatay ila bna maaja ibnu maajah mooye fa goortii aqbalad ay soo qaabisho alxaydatu xaydadu markay soo qaabisho dhiigga caadadu markuu soo qaabilo fadacii ka tag asalaata salaada ka tag xaydadu markay soo qaabisho waxaa laga wadaa xilliyadeedii iyo maalmahay lahaan jirtay markay soo qaabisho wa ayb waidaa goortii adbarad ay dabar jeedisoy go'dana idaa adbarad markay xaydadu daba jeedisoy dhammaato faqsilii dhaqcankii xaggaaga addama dhiiga ka dhaq wasalli tuko zaada wuxuu ziyaadiyey atirmidiyu fii riwaayatin wuxuu ku ziyaadiyey wa qaala wuxuu yidhi tawada'ii weysayso likulli salaatin salaad kastana u weyse qaado xataa yajii'a ilaa uu yimaado daalika alwaqtu wakhtigaas caadada wakhtigeedu intuu ka imaanayo salaad kasta u weyse qaado oo bimacnaa inta dhiig furanku ku hayo salaadaha dhammaantood salaad walba weyse qaado saasuu ku yidhi lafdigaas dambe waa haweenta caadada qabta waxaan dhihi lahaa dhiig furanka qabta in la yidhaahdo salaad kasta u weyse qaado lafdigaa dambe waa laysku haystaa inuu sugan yahay inuusan sugnayn in badanoo muxadisiinta ka midana way daciifinayaan oo waxaa ka mida ragga daciifiyey alimaamu muslim nasaa bayhaqi abu daawuud ibnu rajab iyo keyrkood oo waxay ku cilaynayaan watawada'i likulli salaatin ma aha hadalkii nebiga ma aha ee curwat ibnu zubayr baa iskale qaarna waxay ku cilaynayaan waabashaad oo ruwaadda intooda badani ma ayna sheegin khaasatan ragga yani waxa weeye xagga xifdiga iyo itqaanka ku xeel dheer imaamu malik iyo qataan iyo leyth ibnu sacdi ibnu cuyayne iyo camr ibnu xaari iyo raggii yani xifdiga iyo itqaanka lahaa mayna sheegine kuwa iyaga ka tabar daran baa lafdadan ziyaadiyey bay leeyihi marka shuduudna way ku cilaysan tahay waxaa kaloo ku cilaysan tahay idraaj oo inuu qawlu curwa uu yahay ee uusan qawla nebiy ahayn labadaba way ku ciladaysantahay waxaanse u tegi doonaa insha allahu tacala baab gooniyuu u samayn doonaayo haweenta dhiig furanka qabta salaad kasta ma u weysaysan doontaa buu yuu baab u samayn doonaa meeshaasaan kaga hadli doonaa insha allah tacala ayb wa fii riwaayatin waxaa ku sugan wa fii riwaayati lbukhaariyi bukhaari riwaayadiisa waxaa ku sugan walaakin dacii ka tag buu nebi ur sl lay slam asalaata salaada ka tag qadra alayaami maalintii qadarkoodiiyo qiyaastooda allatii maalmahaasoo qadra alayaami maalmihii qadarkoodiiyo qiyaastooda salaada ka tag allatii maalmahaasoo kunti aad ahayd taxiidiina kuwa xaysha mid xaysha fiihaa dhexdeeda uma marka kadibna iqtasilii qabayso oo wasallii tuko meeshaa laba faa'iida inoo leedahay lafdigaa bukhaari waa midda koobaade alfaaddii hore ee idaa aqbalat alxaydatu iyo ee mxuu ahaay laysa idaa aqbalat alxaydatu iyo waxaa laga wadaa maalmihii baa laga wadaa oo lafdigana inoo siyaadiyo laakin daci asalaata qadra alayaam waxaa kaloo inoo siyaadisay riwaayaadka hore faqsilii anki dama dhiigga xaggaaga ka dhaq bay lahaayeen soo ma oo waxaa laga fahmi karay in laga wado uun dhiigga jidhkaagiiyo ka dhaq laakiin lafdigan dambe ee uu yidhi uma iqtasilii baa fasirayo qabaysaa laga wadaa yani iqsilii canki dam bimacnaa qabaysaa laga wadaa wuxuu sheekhu yidhi marka xadiidkan waxaa ku sugan tanbiihun baraarujin laysku baraarujinayo ala annahaa iyadu innamaa tabni waxay uun ku dhisi arrinkeeda calaa caadatin caado korkeedoo mutakariratin soo noqnoqotay caado soo noqnoqotay wuxuu ka wadaa caado ay u noqon karto ay arrinteeda ku dhisi karto waxay noqon kartaa markay ay dhowr goor caadadu ku dhacdo intuusan dhiig furanku ku imaanin caado soo noqnoqotay markay lahaan jirtay baa caado la dhihi karaa buu leeyahy saas way macanaha oo mar buu ku dhacay mar labaad buu ku dhacay mar saddexaad buu ku dhacay maalan waxay garatay marka maalmaha ay uu xaydku ku yimaado maalmaha way baratay marka caadayna leedahay marka waxa uu ka saarayaa hadday caado soo noqnoqotayba ayna lahayn oo waxaa imaan karta maalan sida inoo soo socota markii gabadha uu ku bilowday dhiigga xaydkuba markiiba waxaa la bilowday dhiig furankaa ku bilowday caado male taas soo ma ama mehe hal mar markuu caadadu ku dhacday oo dhiiggii caydku ku dhacay ayaa iyadoon mar labaad uusan ku dhicinba dhabarfurankii baa ku dhacay caado mutakarira male markaas soo ma caado soo noqnoqotay ma ay lehee caado hal mara way markaas wuxuu sheekhu leeyahy marka xadiiska waxaa laga fahmayaa caadada ay wax ku dhisaysay u noqon doonto waa caadada soo noqnoqotay ayb wa can caaishata radi allahu canha ana umma xabiibata binta alatii taasoo kaanad ahayd taxta cabdiraxmaan bni cawf cabdiraxmaan bni cawf hoostiisa ahayd manaa isagaa qabay ayaa shakad waxay sheegatay ilaa rasuuli lahi sal lay slam waxay u sheegatay addama dhiiggay u sheegatay dhiigga ka socda fa qaala lahaa markaasuu nabigu wuxu uri sal lay slam umkuii nagaad nagow ha umkuii nagow oo salaada ka nagow iyo soonka qadra maa kunti qadra maa kaanad intii ay ahayd qiyaasteeda taxbisuki mid ay ku xabisto oo ay ku celiso xaydatuki caadadaadu uma markaa kadibna iqtasili qabayso salaada iyo cibaadaadka waxaad ka nagaataa ood ka joogtaa intii ay ku xanibi jirtay xaydkaagu intuu ku xanibi jiray qiyaastiis bimacnaa waxaa laga wadaa marka xaydkaad lahaan jirtay qiyaastuu kaa celin jiray salaadda intii oo kale salaadda iska daa kadibna qabayso fa kaanad waxay ahayd taqhtasilu mid qabaysata ahayd cinda kulli salaatin salaad kasta agteed rawaahu muslim baa wariyey wa axmed waannasaa'i walafduhuma lafduhumaa nasaa'i iyo axmed lafdigooduna waa kan wey qaala wuxuu yidhi nabigu sal ly slam faltandur ha fiiriso qadra quruuiha xaydadkeeda iyo caadaadk caadadeeda qadarkeeda iyo qiyaasteeda ha fiiriso alladii kaasoo kaanad ahay ahayd taxayadu mid mid xaysha faltatruka ha ka tagto marka asalaata salaada ha ka tagto quru'daasi quru'gu waa jamcu qur'in qur'igana xaydkana waa la yidhaahdaa duhrigana waa la yidhahdaa a ah. marka halkan waxaa laga wadaa meeshan xaydkaa laga wadaa faltandur ha fiiriso qadra quru'iha xaydadkeeda qiyaastoodii ha fiiriso alladii kaasoo kaanad ay ahayd taxayadu mid xaysha faltatruk ha ka tagto marka asalaata salaada ha ka tagto uma kadibna litandur ha fiiriso maa bacda dalika wixii intaa ka dambeeya faltaqtasil ha qabaysato cinda kulli salaatin salaad kasta agteeda wa tusallii way tukan ayib lafdigaana iska leh axmed iyo nasaa-i baa iskale lafdigaa dambe iyo lafdiga hore waxay ku kala badan yihiin nebigu wuxuu lafdiga hore amray ee muslim uu warinayo wuxuu amray uun gabadha markay caadadu ka go'do caadada maalmaheedii dhammaadaan uun inay qabaysato qabays kale muusan farin lafdigan dambe ee axmed iyo nasaa'i ay soo saareenna wuxuu sheegayaa inuu nebigu amray salaad kasta inay u qabaysato sal lla lay slam soo ma marka waa kala beddelan yihin lafdigan dambe ee dhahaya salaad kasta inay u qabaysato amray amarkaasi siday muxafidiiin badan qabaani amarka oo salaad kasta u qabaysa ah ma sugna laakiin sida saxdaa waxa weeye nebigu ma amrin salaad kasta u qabayse ayadaase iska qabaysan jirtay gabadhaasi dadaal iyadu ay dadaalaysa unbay u qabaysan jirtay salaad kasta amaa inuu nebigu amray amarkaasi ma sugna amarkaasi ma sugno maxfuud ma aha waa shaad sida imaamu shaafici iyo layth ibnu sacad iyo ibnu cuyayna nawowi iyo bayhaqi iyo keyrkood ay leeyihiin marka lafdiga amarkaa inuu ikhtisaal likulli salaatina nebigu ma amrin sal lla slam lakiin ayadaa samayn jirtayoo iska dadaali jirtay وعن القاسم عن زينب بنت جحش أنها iyadu qaalad waxay tihi للنبي sل اه عليه وسلم نبga waxay ku tihi إنahaa ayada مustaxaadaة way waa mid la dhiig furo ama la dhabar furo faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sl ly waslam tajlisu way fadhiisan ayaama aqraa'ihaa caadooyinkeeda iyo xaydadkeeda maalmihii ay ku dhici jireen way fadhiisanoo cibaadaday salaaday ka fadhiisan uma kadibna wa tucajilu way soo hormarina alcasra casarkana wa taqtasilu way qabaysan yani waan soo marnay soo ma a duhurkay waxyar dibdhigii casarkana way soo hormarin meeshay isugu yimaadaan markay joogtay qabaysan markaasay duhurkii tukan casarkiibay ku xidhay wa tusallii way tukan wa tu'ahiru way dibdhigi almaqriba marqibirka wa tucajilu way dadejini alcishaa cishahana way soo dadejino way soo hormarin wa taqtasilu way qabaysan wa tusalliihimaa way tukan jamiican labadooda isla tukanaysa dhammaantood wataqtasilu way qabaysan lilfajri fajarkana way qabaysan sidaas way manaa bimacnaa in ay e, saddex qabays bay marka qabaysanaysaa saddex qabays oo laba salaadood oo mida iyo laba salaadood oo mida iyo salaada subax oo mida sidaas way manaa rawa waxaa wariyay annasaa'iyu nasaai baa wariyey xadiidkan rijaashiisu waa hiqaad wey laakiin inqiaac baa ku jira oo alqaasim ibnu muxamed zaynab kamuusan maqlin waxba sidaas daraaddeed xadiidku waa munqatic laakiin ariiq kaluu ku yimid asagoo caaisha ka warinaya caaisha ka warinaya ariiqa caaisha buuna xadiidku sax ku yahay oo ay leeda caaisha imra'atun cala cahdi rasuli llahi sl lay fa umirat an tucajila alcasra ila akhiri alxadiid xadiidka marka lafdigaas waxoogaa culimmada qaarkood xoojinayaano ibnu turkumaani iyo sheekh albani iyo keyrkood lafdigaa dambey xoojinayaan dariiqaa dambaan dhihi lahaa ee muxuu ahaayey alqasim bn moxamed uu ka warinaya caaisha ayib caaisha uu ka warinaya xadiidka almuhim yani waa sugan yahay laakiin saan horeyba soo sheegnay zaynab binti jaxshin ma ahayn haweenaydii qabtay dhiig furanka sooma ma soo maynaa soo sheeg ah, zaynab binti jaxshin waxay ahayd nebiga xaaskiisay ahayd mana aydan qabin dhiig furan sida saxiixa ah ee waxaa qabtay walaasheed e umu xabiiba binti jaxsh sidaas daraaddeed waxaan soo sheegnay zaynab waa khalad zaynab sax maaha ayb xadiidkaasi waxaa kaloo uu tilmaamaya tajlisu aya ayaama aqraa'ihaa maalmihii xaydku ku dhici jiray bay fadhiisanaysaa macnaa maxaa loo celiyey marka caadadeedii baa loo celiyey soo ma halkaasaa laga daliishanaya ayb wa can ummi salamata annahaa iyadu istaftat waxay su'aal weydiisay rasuula allahi sal lay slam fii imra'atin haweenay dhexdeed haweenaydaasoo tuhraaqu yacni la daadinayo addama dhiig laga daadinayo haweenay dhiig ka socdo dhiig ka shubmayo ayay nabiga weydiisay sal lay slam faqaala nabigu wuxu uhi sal lay slam litandur ha fiiriso qadra alayaami maalmihii habeenadii qadarkooda wal walayaami iyo maalmihii allatii taasoo kaanad ay ahayd taxayaduhunna mid xaysha wa qadrahunna iyo qiyaastooda ha fiiriso min ashahri bisha xaggeeda ah, maalmihii maalmahaasi qiyaastii ay bisha ka ahaayeen ha fiiriso ma waxay ahayn toddoba beri ma afar beri ma toban ma qiyaastay bisha ka ayan ha fiiriso fatadacu markaa waxay ka tegaysaa alsalaata salaada way ka tegi uma kadibna litakhtasil ha markii macnaha ay maalmahaasi dhammaadaan waay maalmihii ay caadadu ku dhici jirta markay dhammaadaan ha qabaysato waltastadfir ha ha gufayso meesha meesha dhiigu ka socdo ha gufayso uma kadibna tusallii way tukan istidfaarka waxaa la yidhaahdaa yacni waxa weeyaan in e, marada inta la duuduubo labada bawdo dhexdooda markaad geliso baa waxaa la yidhahdaa istadfara waxaase laga wadaa hadda yacni waxa weeyaan si dhiiggan qubanayee shubmaya inta ay tukanayso ay uu macnaha uu u istaago baa waxaa la gelinayaa shay bay ku xidhaysaa waxayna samayn jireen maro dhuuban intay mxu labada bawdo intay labada bawdo dhexdooda la geliyo oo xaggan hore na laga soo saaro fiideeda xagga dambena fiidda laga saaro ayaa waxaa lagu xidhi jiray suun istidfaarkana kaasaa la dhihi jiray hadda laakiin hawlihii oo dhan waa la fududeeyo olways baa la yidhahdaa soo baxay ah, saasaa laga wadaa marka istidfaarku waa uun gufayntaas dhiiggaa meesha ka socda in uun la xanibo waayo macnaha macnahaasaa laga wadaa istidfaarka uma tusallii way tukanaysaa rawa waxaa wariyey alhamsatu baa wariyey ila tirmidiya tirmidi mooye sheekh albani wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix calaa sharti shaykhayn kadalika imaamu nawawi baa sidaa odhanaya alimaamu albayhaqi iyo mundirina waxay ku cilaynayaan xadiidka inuu munqatic yahay lianna sulaymaan ibnu yasaar oo umu salamo ka warinaya kamuusan maqal buu leh xadiidkani kuwii horuu la mid yahayo maalmihii ay lahaan jirtay baa loo celinayaa hadday muctaado tahay macnahaasuuna faa'idaynaya macnaha ku camalfal buu baabu yahay bitamyiizi lagu camalfalo kala soocidda tii hore waxay ahayd waa haweenay markay caado yeelatay kadib oo maalmaha caadadu ku dhacdo ay garatay bishii kadib ayaa waxaa ku dhacay dhiig furanka caadadeedii bay u noqonaysaa baan axaadiista soo sheegnay middanina waxa weeye dhiiggii bay kala garanaysaa waxay kala sooci kartaa labada dhiig oo waxay ku kala sooci kartaa sifaadka dhiigga xagga midabka iyo urka iyo bay kala ku kala sooci kartaa hadday labada dhiig kala sooci karto sifaadka kula kala sooci kartana waxay ku camalfalaysaa tamyiiska iyo kala soocidda ay kala sooci karto ayib oo markuu ka socdo waxay u garatay inuu caadadii yahayna oo sifaadkii dhiigga caadadaa uu leeyahay markuu ka socdona wax caada qaba iska soo qaadaysa markuu dhammaadana waxay iska soo qaadaysaa inay daahirta way qabaysanaysaa manaa can curwata can faatimata binti abi xubayshin annahaa iyadu kaanad waxay ahayd tustaxaadu mid la dhiig furo fa qaala markaasaa wuxuu ihi lahaa iyada annabiyu nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayhi waalihi wasalam idaa koortii kaana uu ahaado damu lxaydati dhiigga xaydka markuu ahaado oo la helo fa innahu isagu aswadu mid madow weeye oo yucrafu waa la garan a man yacrifu yacrifu ahluhu dumarkaa yaqaana ayib yucrafu waa la garanoo dumarkaa garanaya ee fa idaa goortii kaana uu ahaada kadalika sidaa hadduu ahaado dhiiggaa madow ee la yaqaanae dumarku yaqaanaan markuu ahaadoo kaasi kugu yimaado fa amsikii ka joogso cani salaati salaadda ka joogso fa idaa goortii kaana uu ahaado alaakharu kii kale oo kan madow aan ahayn oo markaas iska guduudka ah aadna aanu muxuu ahaay qarada aan lahaynee khafiifka ah ka markuu yimaado fatawada'i weysayso wasallii tuko fa innamaa huwa isagu cirqun waa uun xidideh waa uun xidid go-aye ma ahee markaa weysayso oo markaa tukabu buu nabir sal lla alay slam ayib ra waxaa wariyey abu daawuuda baa wariyey wanasaa'iyu xadiidkaasi waxaa saxiixiyey xaakim calaa sharti muslim dahabi baa ku waafaqay waxaa kaloo saxiixiyey ibnu xasmi ibnu xibbaan nawowi sheekh albaanina waa taxsiininaya waxaa daciifiyey abu daawuud iyo abu xaatim iyo culimo leh na way daciifinayaan macnaha waxaana loo daliishaday labada dhiig haddii ay suroobi karto midabka iyo sifaadka in lagu kala saari karana iyadana waa qaab kaleeto oo iyadana la cuskan kara waay ayib khaasatan alimaamu shaafici waa masaladu u daliishado haweenta la yidhaahdo almubtada'a mubtada'ada waxaa la yidhaahdaa markii dhiigga caadadu uu ku bilaabanayayba dhiig furankaa ku dhacay marka caado ma leh caado ay u noqoto ma ay lah marka mubtada'a la yidhahdaa waxay u kala qaadaan mubtada'a ah iyo iyo muxuu ahay muctaada iyo mumayisa iyo mutaxayira a inahaasay u kala qaadaan baabka xaydku baab sahlan maaha hadda ka horbe muxuu ahaayey wadaadadu tafaasiil fara badan ka bixiyeen oo qaarkood ay runtii tahay tacqiid iyo adkayn un ay tahay macna marka hadday midabka kala saari karto midabkay u noqonaysa markii ay midabka ay u garanayso inuu caadadii yahayna uu socdona caaday qabtaa markaa midabka noocaasa markuu dhammaado kii kala yimaadana markaasi waa dhiig furankiio way ka baxday marka way qabaysan kadibna way cibaadaysan baabu man taxayadu cidda xaydku ku dhaco sittan ha maya baabu man taxayadu haweenayda xaydka tirsata sittan lix beri aw sabcan ama toddoba tirsanaysa lifaqdi alcaadati waatamyiis sababtuna waxay tahay kala soociddiina way weyday caadadiina way weyday yacni waxa weeyaan midabna kuma kala saari karto labadii dhiig caado horay lahaan jirtay u noqotana ma hayso maxaa la samaynaa marka markaasi waxay u laabanaysaa oy caado tirsanaysaa lix beri ama toddoba beri oo siday dumarku u badan yihiin bishii lix beri ama toddoba beri halkaasaa markaa loo celinaya oo markaa waxay noqonaysaa in dib loogu celiyo yacni haalibu caadati nnisaa dumarka badankood sida caadada u ah baa markaa loo celinaya oo waxaa la leeyahay bishiiba lix beri ama toddoba beri iska soo qaad inaad caado qabto dhiigga kaa socdana uu caadadii yahay saddex iyo labaatanka beri ama labiiyo labaatanka beriye soo hadhayna waxaad iska soo qaadaysaa inaad daahirta binaan cala caadati haalib الnisa saas way manaa lix beri ama toddoba beri bay markaa caado tirsanaysaa can xamnata binti jaxshin qaalad waxay tidhi kuntu waxaan ahaa ustaxaadu mid la dhiig shubo ama la dhiig furo xaydatan dhiig furid ama shadiidatan oo daran kabiiratan oo weyn kabiira muu idiin qoray mise kaiira kaiira hadduu qorana waa badni kabiirana waa weyn ayb faji'tu markaasaan imid ilaa rasuulilahi baan u imid sal lay waslam astaftiihi xaal aan jawaab ka dalbayo oon su-aal weydiinayo aan bal arrinta weydiinayo wa uhbiruhu xaalo aan u warramayo waan u warbixiyey jawaabna waan ka rabaa fawajadtuhu waan helay bay tihi nabiga sal lay waslam fii beyti ukhtii walaashay gurigeedaan ka helay zaynaba binti jaxshin zaynab binti jaxshin ah, walaashay gurigeedaan ka helay qaalad waxay tidhi faqultu waxaan idhi ya rasuul allah rasuulka ilaahayow inii anugu ustaxaadu yani nabigaa qabay sal lay slm zaynab waa xaaskii nabiga faqultu waxaan ya rasuul allah ilahi innii aniga ustaxaadu waa la dhiig shuba xaydatan kaiiratan oo fara badan shadiidatan daran famaa taraa maxaad aragtaa fiiha dhexdeeda maxaa kaala quman ah, maxaa kula quman oo seed aragtaa qad manacatnii waxay ii diiday bay tidhi asalaata salaaddii bay ii diiday wasiyaama iyo soonkii salaadna ma tukado mana soomo saas maana meeshaa waxaa laga qaadan ruuxa ee muslimka ah hadduu jahli iyo aqoondara ku dhacdo aqoon aqoondaradaa iyo jahligaasina waajibaad uga tago shareecada waajibaadkeeda ka mid hadhow markuu aqoon yeesho waajibaadkii soo celi la dhihi maayo laanna aqoonba umuusan lahayn gabdhahaasi dhiig furanku ku dhacay dhiig furankii iyo caadadii baa intay isaga qasantay bay dhiig furankii waxay u qaateen inuu sidii xugumka caadadoo kale leeyahy markaasay salaaddiina ka tageen soonkiina ka tageen haddana maca daalika lama hayo meeluu nebigu ku amray soo celiya saas way macana saxaabadii qaar ka mid ah intay cilladii ku timaaday salaadda ka tageen soo celiya lama dheh marka soo celintu sideedaba iyo axkaamta sharcigii ruuxii aqoon le bay haysataa ruuxii jaahil ah cudurdaar badan buu yeelanaya iyadoo masladaasi tafaasiil badan ay leedahay qad manacatni waxay ii diidabay tiri alsalaata wasiyaama faqaala nebigu wuxu uhi sl lay waslam ancatu waxaan sifaynaya laki adiga waxaan kuu sifaynayaa al-kursufa cudbiga ama suufka maxaa yeele fainahu isagu yudhibu wuu tagsiiyaa addama dhiigga bimacnaa cudbiga ama suufka meesha geliyo ku gufe si dhiigga uu kaaga istaago qaalad waxay tidhi huwa isagu akaru waa ka badan yahay min daalika arrinka wax suuf uu celin karo waa ka badan yaha rasuul ilahi qaala wuxu uhi nabig sal ly slam fattakhidii marka sabayso thawban mara samayso mara gooni ahoo aad iskaga xidho oo aad ku gufayso samaysa buu yidhi qaalad waxay tidhi huwa isagu akaru waa ka badan yahay min dalika arrinka wax mara celin karta maba ahaba iyo suufka iyo waxaad sheegayso fa qaala nabigu wuxu uhi sal lay slam fatalajamii a isxakamee marka yani waxa weeyaan lijaam geli lijaamku waa yacni wax kasta oo wixii socdo celiya ayaa xakamo la yidhahdaa soo ma ah, yaani faraska iyo eh, socodkiisa wixii ka qabtaa xakamo la yidhahda tana waxaa uu ka wadaa wixii wax kastoo dhiigga socdo joojiya waa xakamo macnaa wuxuu ka wadaa wax uun celiya oo hor istaaga oo gufeeya u isticmaal way manaa fatalajami sidaas wa qaalad waxay tidhi inamaa ahuju waan shubayaa rasuulka ilaahay hajan shubid ah, yani waxaan u daadinayaa si aan caadi ahayn waa ah, waxaa wax la xakamayn karo ama la celin karo ama la gufayn karo maba ahaba ayb qaala wuxu uhi nebigu sal lay slam se aamuruka waxaan ku amri doonaa buu yidhi ama aan ku amrayaa biamrayni laba amir laba amar ayahumaa koodii facalti aad samaysana qad ajza'a waa guday canki xaggaaga uu ka guday min alaakhari ka kale waa kaa gudaya waa kaaga filan yahay wy laba arrimood baan ku fari kaad samaysana ka kale waa kaa kaafinaya fain qawayti hadaad karto calayhimaa labadooda korkooda hadaad kari kartood awoodana fa anti adiga ayaa markaa aclamu u aqoon badan haddaad labadaba isku dari kartana dee adigaa markaasi xaalkaaga u aqoon badan waa fa qaala lahaa nabigu wuxuu ku yidhi sal innamaa haadihi midani rakdatun horta waa haraati oo min rakadaati shaytaani shaydaanka haraatiyaashiisa ka mid xididkan go-aye dhiiggu ka socdo dhiig furmada ah waa xidid uu shaydaan haraatiyey haraatidiisii darteedna la furmay saas maanaa ayib waa waxyi baa lagu ogaan karaa wax dhakhaatiir iyo ay ogaan karaan meehe ee waa wax waxyi lagu ogaan karo waa dhakhtarkani wuxuu garan karaa uun dhiiggaasi xididkaasu ka imaanaya laakiin maxaa sababay ma fahmi karo soo saas maa a xidid baa furtay unbuu garan karaa laakiin xididkan inuu shaydaan haraatiyey waxyi unbaa garan karaa ayib fataxayadii buu nebi sal lay waslam xayd tirso oo inaad xayd qabto iska soo qaad sittata ayaamin lix beri aw sabcatan ama toddobo fii cilmi illaahi ilaahay cilmigiisa waa waxun ilaahay uunu cilmi leeyahay ogsoon yahay yani waxa weeye sidaas yeel uma kadibna ikhtasilii qabayso xataa idaa ra'ayti markaad aragto annaki adigi qad tahurti inaad daahir noqoto toddobadii ama lixdii beri ay ku dhaaftay oo wastanqayti aad nadiif noqotay fa sallii tuka marka arbacan wa cishriina leyla afar iyo labaatan habeen tuka aw amase alaaan wa cishriina leyla ama labaatan iyo saddex beri saddex habeen waa ayaamaha iyo maalmahooda Ah, afar iyo labaatan ama saddex iyo labaatan iyo habeenadoodii habeenadoodii maalmahood wasuumi son oo waxay ku xidhan tahay de bishaa marna yaraato oo sagaal iyo labaatan noqoto marna soddon noqoto maanaa saasay ku xidhanta wasuumi sonna fa ina dalika arrinkaasi yujziiki waa kugu filay manaa waa ku kaafinayaayo waajibkii iyo faradkii waa kaa gudaya wakadalika sidaas oo kalena fafcali samee fii kulli shahrin bil kasta sidaas yeel kamaa taxiidu siday u caadoodaan annisaa'u dumarku sida dumarka kaleba caadadu ugu dhacdo sidaa u yeel bil kasta saddexdaa waxaan u jeedaa toddobadaa beri lixdaa beri sidaas yeel wixii intaa ka soo hadha qabayso oo cibaadayso way macnaha wa kamaa yadhurna siday dumarku u daahir noqdaan limiiqaati xaydihinna xaydkooda wakhtiyadiisa iyo wa tuhrihinna iyo dahaaro qaadashadooda wakhtigiisa yacni dahaar qaadashadooda iyo xaydkooda wakhtiyada ay leeyihiin iyo mawaaciideeda sidaa ay u dahaaro qaataan oo kale aduguna sidaas yeedha wa in qawayti hadaad karto calaa an tu'ahirii inaad dib dhigto adduhra duhurka wa tucajilii inaad dadejiso alcasra casarka oo fataqtasiliina markaa aad hal mar wada qabaysato uma kadibna tusaliina aad tukato alduhra waalcasra jamiican wada jir aad u tukato uma kadibna tu'ahirii waxaad dibdhigi almaqhriba wa tucajilii inaad dedejiso alcishaaa uma kadibna takhtasiliina inaad qabaysato wa tajmaciina aad kulmiso bayna salaatayni labada salaadood dhexdooda aad kulmisood waqti wada tukato hal mar isla tukato taa haddaad kari kartana fafcalii samee buu yidhi wain qawaytidaas hore intaasi jawaabteedu waxa weeyaan fafcalii taa dambe haddaad kari kartana sidaas oo laba salaadood kastaba aad u qabaysato wa taqtasiliina waad qabaysan maca alfajri fajarka la jirankiisana waad qabaysan wa tusalliina waa tukan fakadalika sidaas fafcalii yeel wasalli tuko wa suumii soon in qadarti haddaad kari karto calaa dalika arrinkaa kortiisa haddaad saddex goor qabaysan karto maalinki iyo habeenkiina wa ku kaa salaadaha markaa jamacaa suurigaa ku samayso haddii kaleetoodan kari karinoo ta hore qaadatana labadaa kii kuu fududaada yeel ayib wa qaala rasuulu lahi sal lay slm wuxuu yidhi wa haadaa kani acjabu alamrayni labada arrimood midka loo cajsa badan yahay weeye ilaya aniga xaggayga labadaa arrimood midda aan jeclahay ee aad iila quman waa middaa dambe waay oo ah inaad labadii salaadoodba isu geysad u qabaysato ayib rawaxa wariyey abu daawuuda baa wariyey wa axmed watirmidi wa saxaxaahu kadalika ibn maaja baa wariyey wa saxaxaahu way saxiixiyeen saxaxaahu wuxuu u noqonayaa axmed iyo tirmidi axmed iyo tirmidiba xadiidka way saxiixiyeen kadalika waxaa saxiixiyey alimaamu albukhaari ibnu carabi abubakr ibn alcarabi alimaamu nawowi ibnulqayim baa isaguna xoojiyey sheekh albaanina waa taxsiininaya abu xaatim ibnu xasmi qaarna way daciifinayaan xadiidkani marka markuu ugu yaryaha waa xasan ayib wuxuu sheekhu yidhi marka xadiidkaasi marka wuxuu ka hadlayaa bay leeyihin haweenay dhiigga midabkiisiina kala saari weyday caado horay u noqotana lahayn waxay u noqonaysaa marka caadada dumarka kale ay u badan yihiin iyo maalmahooda ayaa loo celinaya marka fiihi waxaa ku sagan bur sheekhu marka xadiidka ana algusla qabaysiga likulli salaatin salaad kasta loo qabaystaayey oo haweenayda ay u qabaysato mustaxaadadihi laa yajibu inuusan waajibayn qabayskaasi inuusan waajibayn bal yujzi'uhaa inuu ku filan yahay alguslu qabaysi lixaydihaa xaydkeeda ay u qabaysato alladii xaydka alladii kaasoo tajlisuhu ay yacni Ah, alladii kaasoo tajlisuhu ay la fadhiisanayso xaydkii ay la fadhiday cibaadada ay ka fadhiisatay markuu ka go'o kaa qabayskiisa unbaa waajib ku ah amaa qabayskan salaad walba ay u qabaysanayso inuusan waajib ku ahayn laba laba intay salaadaha isugu geysa inay u qabaysatana inuusan waajib ku ahayn hal qabaysunbaa waajiba oo markay istiraahdo caadadii way kaa go'day saasuu xadiidku tusi xagee buu ka qaadanayna taayada ya xagee laga fahmay xadiidka aakhirkiisa nabigu muxuu yidhi wa haada acjabu almrayni ilaya labada xaalo labaduba kuu bannaan laakiin kan dambe ayaan eh, muxuu ahay aad u jeclahay wa yani laazim kugumaha sooma saasaa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiidka laga qaadan buri sheekhu wa ana jama jamcinta salaadaha la jamciyo lilmaradi xanuun dartiina loo jamciyaay jaa-isun inay mid bannaan tahayna waa laga qaadan ruuxu markuu xanuunsanayo oy ku adkaato salaad walba inuu wakhtigeeda tukado inuu jamcin karo duhurka iyo casarka ama jamcu taqdiim ama jamcu ta'khiir cishaha iyo maqhribkana uu jamcin karo jamcu taqdiim ama jamcu ta'khiir taa inay bannaan tahayna waa laga qaadanay oo xaggee laga qaatay waa qiyaas leanna waxa weeyaan dhiig furanku waa nooc xanuun ah soo ma xanuunyada kalena waa la mid ee adag tahay in salaadaha wakhtiyadooda lagu tukado macana waana madhabka imaam axmed saan soo tilmaanay waxaa kaloo laga faaidaysan bu yidhi xadiidku wa anna jamca alfariidatayni labada salaadood ee waajibkaa isugayntooda lahaa iyada biahaaratin waaxidatin ay isugu geyso jaa waa bannaanta laba salaadood oo waajib ah inay hal waqti isla tukato haweenayda dhiig furanku ku dhacay taasi inay bannaan tahayna xadiidku uu kutusaya waxaa kaloo laga qaadanaya wa anna tacyiina alcadadi tiradaa iyada ah xadidideeda oo min asittati lixda ah wasabcati toddobada ah biijtihaadiha waa inay ku ijtihaado ayadu dadaasho la bitashahiiha say iyadu jeceshahay ma ah waxaa la yidhi yacni waxa weeye bishii toddoba beri ama lix beri fadhiiso oo cibaadada iska dah inaad caado qabtana iska soo qaad lix beri iyo toddobada beri xaggay ka dooranaysaa bisha ma bisha aakhirkeeda ma awilkay ka dooran ma dhexday ka dooran xaggay kala bixi sayse kula bixi waayo say ku xadidi sayse ku cayini waa inay ijtihaado oo intay qiyaasto oy wax isku dardarto fiiriso oo dhiigga fiiriso inay ijtihaad ku keento waayo maalmahaasi bisha maalmahay ka yihiin ee ma aha inay tashahi ku qaada tashahiga waxaa la yidhahdaa naftaydaa rabta aniga waxaan iska jeclahay bisha aakhirkeeda inay ii noqoto Ah, si aan bisha qaybteeda horan isaga nasto ama maya waxaan iska jeclaaba inaan maalmaha hore ka dhigto tashahi iyo naftaydaa jecel inay ku xadida mehe inay ijtihaad ku keentaa la rabaa saas maanaa lixda beri iyo toddobada beri maalmaha ay bisha ka noqonayaan waa inay ijtihaado ayb maxaa li liqawlihi sal lay slam oraahda uu nabigu yidhi darteed uu yidhi xataa idaa ra'ayti markaad aragto oo ay kuu soo baxdo oo aad hesho ijtihaad kadib anqad tahurti wastanqayti ah, inaad daahir noqotay ood nadiif noqotay markaad aragto bimacnaa waa marka intaad ijtihaado ay kuu soo baxdo ee ma aha sidaad adigu rabto inaad isaga doorato ood maalmaha doonto ka dhigato ma aha wey macnaha macnahana waa laga qaadan bule adiga warka murtidiis haweenayda dhiig furanku ku dhacay hadday dhiigga midabkiisa kala saari kartana way u noqon haddayna kala saari karinoo caadadii ay lahaan jirtayna caadadii bay u noqon haddayna caadana ku kala saari karin midabkiina ayna kala garanaynin marka waxay u noqonaysaa dumarka kale caadadoodu say u badan tahay bay u noqonaysaa saddexdaa xaala waxaan ahaynna dumarku maba noqon karaan mas'alada lagu wareeree marka istixaadada la yidhaahdo ee kutubta fiqhigu tafaasiisha dheeraadka ay ka bixisee lagu rafaaday ilaa uu yidhaahdo imaamu shawkani caleyh raxmatullah waxay geliyeen buu yani baabkaasi waxyaalo fara badan oo xataa ardayga fahmada badan uusan fahmi karin iskaba dhaaf dumar eh ah. ilaa ay keeneen buu yidhi masale la yidhaahdo mutaxayira fataxayaruu buu yidhi ah. haweeney wareersan bay keeneen buu oo waxba kala garan la ilaa ayagiiba ay ku wareereen buu ah. baabkaa marka isku soo ururiyo waa baabka minhaajka marka la marayo la dhihi jiray baabun idaa ra'at soo mahayn baabu ra'at ah, hadday aragto baa loo yaqaanaa minhaajka ah, waxay dhihi jireen soomaalidu yani fahamkaan fududayn tafaasiisha iyo furuucda iyo ilaa ay yidhaahdaan muxuu ahaaye laba xerowbaa intay fahmi waayeen oy waxba ka garan waayeen baa markii dambe waxay war adiga ma baa kugu dhici maya adigana ma kugu dhici maya dhammaajo intay soo qaadeen bayba isku dhejiyeen baa labadii waraaqood wabilaahi tawfiq ilahay xidh bay baabkaas marka waxaa waxaa keenay tafaasiishan faraha badan ee loo baahnayn ay fuqahadu geliyeen baa masalada wareerka geliyey wa ilaa masaladu masalo wareer lahoo mucaqad ama ah. masaladu waa masale iska fudud ama dhiigga midabkiisa loo noqon oo lagu kala saari ama caada haday lahaan jirtay bay u ku kala saari intaa haddii la waayo dumarka qaalibkooda caadadoodaa loo celinaya waaba waadixo macana hada wabillahi tawfiiq wa sal allahuma w sllam ala nabiyina mxamedi alihi w saxbi